wman tabcahm bixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd waxaan kusoo jirnaa kitaabkii sharxu qatri nadaa aan gaar ahaan ku dhex jirnay jawaasimka aljaasimu araabic kaas waa soo akrina soo maaha maaysilaynu noogu bilaabana jaasimka oo afraad laamta dalabyada ah markuu shiiqu mihaalinayay waa soo akrinay laakiin waxbaan ugu laabanaynaa insha allahu jaazimka afraad laamta dalabiyada ah markuu mihaalinayay wuxuu ku mihaaliyey laba mithaal oo labadaba ficil mudaaric oo xarfanaytaa lagu bilowday uu ya-yahay xoogaa waxaa dhici karta qofku marka inuu ismoodsiiyo laamtu inay jasmido ficil ya- lagu bilowdo oo qaa ah oo kaliya saasna ma ahane ficil oo ghaa'ib ah oo ya lagu bilowdayna waa jasmidaa ficil oo mutakallim ah oo nuun lagu bilowdayna waa jasmidaa sida ilaahay qowlkiisa ilah yidhi walnaxmil khadayaakum ficil oo hamse lagu bilowdo mutakalimana waa jasmidaa sida quumuu fali usalli lakum nabiga sala allahu عليه wasalam xadiidkiisuu nabigu yidhi quumuu istaaga faliusalli lakum aaninin tujiye markaa quumuu faliusalli usalli eh, hamsaa lagu bilowday hamsaa lagu bilowday marka labadaba waa waa waa jasmidaa quumuu istaaga faliusalli lakum xadiiska bukhaariga waxay jasmi kartaa laamta marka ficil mudaaric oo xarfareetihii uu ya yahay waxay jasmin kartaa ficil mudaaric oo xarfareetihii uu nuun yahay waxay jasmin kartaa ficil mudaaric oo xarfareetihii uu yahay hamzo saddexdaba waa miihaalinay laakiin naadir weeye ficil mudaaric oo xarfareetuu ta yahay sababtoo ah ta'du waa khitaab khitaabkana haddii la rabo in la amro siiqo uu leeyahay ficil amar oo dhan ba haddi xuuya ficlu amar oo dhan ba siiqadiisu waa khidaab mukhaadab wax la amrayo wey marka siiqadaasaa loogu talagala isaga uma baahna laam dii la doonayo in wax la amro mukhaadab isaga siiquuba iska leeyahay ifcal kada ad leeda ficlu amara kaaga filan laakiin inta kale marka wax la amrayo laamarkaana la adeegsana marka inta kale wax la amrayo ficil mudaarica la gelinayaa laantaas laamul amarka saddexdaa xarfanaytoo kale marka waa sidaas oo haddaad rabto m qof mukhaadab inaad amarto mid ku rabaado mufrad mudakar hadduu yahay ifcal aad leedahay mufrada muanaha ifcali muhana mudakar haddaad amri rabto ifcala muhana oo muanaha ifcala oo jamac mudakara ifcalu jamac muanaha ifcalna marka mukhaadab haddaad wax amraydo isaga siiquu leeyahy siiqoto amar wey laakiin haddaad wax amraydo mutakalim hamse lagu bilowday haddaad wax amraydo mutakalim nuun lagu bilowday haddaad wax amraydo ficil ya lagu bilowdo qaa'ib qof aad rabto inaad amarto intaba laamul amaraad ficil mudaaricaad geline ficil mudaaricad waxaad geline laamul amar marka saddexdaas kale caadi u jasmidaa laakiin mukhaadabka maya siiqadiisa lagu amarkaa looga kaaftooma waa naadir inay jasmidaa marka laamta oo dalab leeda dalabyada dhe marka jaasimka shanaad wey jaasimka shanaad waa laa adalabiya ayadaa ficilkii hore waxaan kusoo ogaanay kitaabkii hore oo muwasil dulaabkiiaan kusoo ogaanay waxay si akara u jasmidaa mukhaadabka mukhaadabka fici ficilka oo lagu bilowday taa-ulkhidaabka kaasay u jasmidaa si akariye ah laa tushrik billaah oo kaleeto laa tushrik biاllaah walaa taqrabu zinaa ficilka mudaaric oo ta'da khitaabka lagu bilowday kaas waxay laadu u jasmidaa si akhariye ah ficilka mudaaric oo lagu bilowday ya-da oo xarfaraytiisu ya-yahayna waa jasmidaa falaa yusrif fi lqatli falaa yusrif yuusan xadgudbin fi lqatli markuu wax dilanayo qofkii wax laga dilay hadduu doonayo inuu qisaastii fushado qofkii qofka ka dilay uu qisaasto yuu ku xadgudbin ayadana waa jasmin oo waa taasaa waxaan kaloo soo ogaanay haddii ficilka xarfka lagu bilowday uu yahay mutakalim oo hamse oo kale maalan lagu bilowdo majhuulna uu yahay waa jasmida laakiin waa qaliil haddii xarafka lagu bilowday hamse hamse uu yahay xarfu takalum lagu bilowdo oo xarfu anaytoo kaleeto uu yahay hamso laakiin musame uu yahayna naadir u ah afaru marka aan taas usoo qaybin hadda kahor afar ayaan usoo qaybina taasna oo sida wa amaa maa shaygii yajsimu jasminaya ficlayni laba ficil fa huwa kaasu ixdaa casharata adaatan waa koob iyo toban aalad ficil mudaaric ama ha ahaadeen labaduba laba ficil mudaaric ama ha ahaadeen labaduba laba maadiya ama ha isweydaarsanaadeen ama mid waxa mid ka dambeeya jumlaha noqdo afarta waa noqon karaa intabaa noqon karaa laba ficilu jasmiya marka lagu leeyahy waa iska taqliib waxa weya laba ficil mudaaricay jasmin karaan adawaadkaanu laba maadiyay jasmi karaan marka maadaama lagu yihi laba maadina waa jasmi karan laba mudaaricna waa jasmi karaan maa yegsimu ficlayni lafdan aw maxalan marka wey ama lafdigay ka jasminayaan ama maxalkay ka jasminayaan hadii ficlu shardiga iyo jawaab shardiga labadiiba mudaaric yihiin lafdigay ka jasminayaan hadday labaduba maadi yihiin maxalkay ka jasminayaan haddii maadi yahay midna mudaaric midka maadigaana lafdigay ka jasminayaan midka mudaaricaana lafdigay ka jasminayan haddii mid uu yahay mid ficil midna uu jumla noqdo waxa jawaabka noqdaana waxa jumlada noqdaana waa jawaabka bis maxalkay ka jasminaya jumlada marka afartabaa noqon karaa labadiibay noqdaan mudaaric labadiiba maadi noqdaan midna maadi noqdo midna mudaaric midna ficil noqdo ficlu shardigii jawaabkeena uu jumlaba iska noqdo ismiya duu doono jumla ismiya iska noqon kara marka marka lagu leeyahay laba ficilay jasmiyeen imaa lafdan ow maxalan aad leedahay lafdiga inay ka jasmiyaan lafdiga waxa laga jasmiyana waa mudaaric maxalka inay ka jasmiyaan waa waxaan mudaaric ahayn sida ficil maadi inuu yahay ama jumle inuuba yahay ismiyaaba wa amaa maa shayga yajzimu jasmina ficlayni laba ficil fa huwa ka laba ficil jasmina ixdaa casharata adaatan waa koob iyo toban adaad wahiya koob iyo tobanka in weeye marka xagga icraabka maxalka ah xagga icraabka adawaadkan adawaatu shardiga ah ayaga waxaad u qaybinaydaa afar qayb waa darfu makaan sida xayfu sida ayna sida anna oo kale kuwaas darf makaanibay ku nasbisan yihin mar kastaba qaybuna waa darfu zamaan sida ayaana oo kaleeto darfu zamaannimay ku nasbisan yihin kuwaasuna kuwaasuna darfu zamaannimay ku nasbisan yihin wixii intaas aan ahayn waxay noqon karaan ama mubtade ama mafcuul bih ama mubtade ama mafcuul ay noqonahay haddii marka ficilka ficlu shardigaahu uu yahay ficil laazima adaatu shardigiina uusan ahayn darfu zamaanna maaha darfu makaanna maaha ficilkii ficil shardiga ahna waaba laazimba man yaqum aad tiri mubtada u caynoobaya markaas mubtadad ka dhigane hadduusan ficilkii uusan ahayn laazim ee ficil mucadaa uu yahay waxaad fiirine mafcuulkiisii ma qaatay mase ma qaadan hadduu mafcuulkiisii qaatay mubtadad ka dhige hadduusan mafcuulkiisii qaadanna waa mafcuulkii muqadam mafcuulkii muqadam dariiqadaas ma siina waxaa dhici karta inay mafcuul mutlaq noqdaan sida ayunto kale maxaa yl ayunta wixii loo idaafay noqota dii master loo idaafay marta master xata iska noqona ayo darbin tadrib adrib ay noqona garaacid alla garaaciddi aada garaacdo aan garaaca oo iyada hadii wixii loo idaafeey ay noqotaa ayunta wixii loo idaafeey unbay iska noqotaa iyada marka asal sidaasaa leed waa le wixii darfu makaana ana oo kale xayfu oo kale weligoodba makaanimay ku nisbaysan wixii darfu zamaanana sida ayaana oo kaletana darfu zamaannimay ku nisbaysan wixii labada aan midna ahayn ama waa mafcuula waa mubtade ama waa mafcuula waa mubtade sida qaalibka saasaan ka marka waxaan ah, kuleenahay waa mafcuul haddee mafcuul mutlaqu noqon karaa marka gabal oo sida ayunto kale sidoo kaleeto wuxuu noqon karaa khabaru kaana khabaru kaana waa mafcuuli moogta asalkiisu khabaru kaana mafcuulu shabaha waa soo ogaananay in khabaru kaano uu noqon karo soo hmm, ogaan soo ogaanay inuu khabaru kaano noqon karo adawaadkan adawaadkan adawaatu shardiga inay khabaru kaano noqon karaan ma soo ogaanay halkaan kusoo ogaan haya xaduqaad sheeg meeshaan uga soo ogaan allah yubarik fika halkaasaan kusoo ogaan kusoo sheegay halkaasaan kusoo sheegnay marka khabarkan marka mafcuul markaan kuleeyahay saasna waa inaad ufahamtaa alwal in alawal midka ugu horeeya naxw in weye in weye naxw hmm. wahiya adawaadi in weeye saas iskuu qabo wahiya adawaadi in weye saas isku iskugu xiranya wadalika mithaalkii naxw in yashaa ilaa hadduu doono yudhibkum waa inin tagsiinaa marka yashaa waa ficil shardigaas intaasaa lagu jasmiyey waa ficil mudaaric saxulaakira calaamatu jasmiyna sukuunu noqdo yudhibna waa la mid waa ficil mudaaric saxulaakira waxa weyn calaamatu jasmiyi sukuunu noqdo wixii lasoo maro hadhow haddii qofka inta la weydi uusan haynin waa khasaare ogaadaha wa ayna ayna weeye marka hadda fiiri in yasha yudhibkum in yasha hadda xarfu shardigii waa xaraf uma noqdo mar hadduu xaraf noqdo laisweydiima maxal ila macalba maleh waaba xarafi eh. wixii marka xaraf nooda iyagu haddi raab maleh in yasha adaadu shardigii laba ficil ujesmiye soo ma laakiin asaga miyaad weydiina maxalkiisa icraabkiisa weydiin ila waaba xarfu shardi waaba xarfu shardiga wa ayna weye naxwu ayna maa makaan alla makaankii takuunu aad ku sugnaataan yudribkum waxaa inin haleelaya almowtu mowtkii hadda adaadu shardigii ayna maa wey waa darfu makaan darfulkaannimay ku nasbisantah ficlu shardigii waa takuunu afcaalu khamse wey xadfunuuna lagu jasmiye yudrig jawaabu shardigiina waa ficil mudaarico saxiixulaakir oo sukuuna lagu jasmiye labadaas ficila jasmiye wa ayin wey naxwu ayamaa magac alla magacii tadcuu aada ugu yeertaan falahu ilaahay waxaa u sugnaaday alasmaa magacyaalka alxusnaa wanaagga badnaa aya waa mafcuulu bihi muqadam ayamaa magac alla waa ficlu waa la jasmiyey afcaal kamsayahede xadfunuuna lagu jasmiyey falahu alasmaa lxusnaa falahu oo qabar muqadama ah iyo alasmaa oo mubtada muaqara jumladaasaa jawaabu shardi noqotay maxalkaa laga jasmina jumlo ismiyaa jawaabu shardi noqotay laba waa man weeye naxwu man yacmal qofkii sameeya suu-an xumaan yujza bih waa lagu abaalmarinaa man yacmal qof alla qofkii sameeya suu-an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmarina manta marka la macnayna waa in laga dhadhamiyo cumuumka ila manta shardiyada adawaat waxay kamid tahay adawaat alcumuumi oo aad tidhaahda man qof alla qofkii yacmal sameeyo suu-an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmarina hadda mantii waxay jasmida yacmal oo ficlu shardigiiya waa ficlu saxulaakhira calaa mujasmihi sukuunku waa jawaabu shardi waa ficl muctal aakira calaamad jasmihi xadfu xarfi cilati wahiya alalifu alfatxatu qablaha daliilun wey manta laftirkeeda exraabkeeda waa inaad fiiridaa waxaad leedahay manta ficilka ka dambeeya mucaddo wey yacmal laakiin mafcuulkiisi waa qaata mafcuulkiisi waa haystaa waa suu-an mar hadduu mafcuulkiisii haysto mubtada u caynoobay maanta manta markaasaa laysku haystaa khabar iyaa ah abarkii waxaa ah ficlu shardiga oo yacmal ah iyo faacilkiisa raabidkiina waa faacilka waa qowl qowlna wuxuu leeyahay maya jawaabu shardiga a yujza bihi ah qowlna wuxuu leeyahay maya kulli isku qabo ficlu shardiga iyo jawaab shardiga kulligood wey ah, kulligood wey saddexda qowl baa ku jira wamaa wax alla wixii wamaa weye naxwo wamaa wax alla wixii tafcalu aada samaydaan oo min khayrin khayr ah yaclamhu llahu ilahi waa ogaana wamaa tafcalu maadan waxaa leedaha laba ficil jasmide ficlu shardigu waa tafcalu afcaal kamse weeye calaam jasmihi waa xadfu nuun yaclamna waa ficil saxiixulaakira oo aan aakirkiisa waxba la xiriirsan calaama jasmihiisu waa sukuun ayada manta maada laftirkeeda waxaa leedaha ficilka ka dambeeya waa mucadam mafcuulna ma qaadan waa mafcuul muqadama dhe marka wamaa wax alla wixii tafcalu aada samaydaan khalaas waa mafcuul muqadam mafcuul wadalika mithaalkiina ka qowli imriilqays imriilqays hadalkiisii weeye oo yidhi aqaraki gabar yahay ma waxaa ku kediyey minii aniga igu kaa kediyey anna xubba ki jacaylkaagu qaatili kii dilaya inuu yahay wa annaki adiga mahmaa shay alla shaygii ta'murilqalba qalbiga aada amarto yafcali inuu samaynaa aqaraki ma waxaa igu kaa kediyey yidhi minii aniga ood ku kadsoontay oo aada caqiidayday anna xubbaki jacaylkaaga aan ku jecelahay qaatili mid idilaya inuu yaho nafta iga jaraya wa annaki adigana mahmaa shay alla shaygii ta'murilqalba qalbiga aada amarto yafcali uu samaynayo ma saasaas tiri markaasaad wax walba iska kay amro io dirahu leey mhm. marka maxalshaydku waa maxay mahmaa ta'murilqalba ta'muriina waa afcaal khamsaahe eed mahmaadaasaa gasho edaatu shardiga mahmaada maanta iyadu waa mubtadi ta'murii waa ficil afcaal khamsaa oo la jasmiyey oo ficlu shardi ah wa calaamatu jasmi xadfu nuun wey ah, faacilkii waa ya-da alqalba waa mafcuulkii yafcalna waa jawaab shardigii waa ficil saxilaaakhira sukuuna lagu jasmiyey laakiin waa lagu qadaraaho waxaa u diidaya xarakatu rawi shaacirka gabaygaa ku socda yafcali li gabaygaa ku socda marka maanta waxaa leedahay mahmar mahma waa mubtada iyadu ah, waa mubtade jumlada ka dambeeda khabarkiyaad leedahay marka maamshahidku marka ta'murii ficlu shardi u jasmiday yafcalna jawaab shardiyaad leedahay wa mataa mataa weeye wadalika mithaalkiina ka qowlil aakhari waa kii kaleo gabyaygaasna gabyaayey hadalkiisa oo uu yidhi mataa adaci lcimaamata waxaa ka horreeya sadrulbeytka uu ahaa baytka awelkiisu anabnu jalaa wadallaacu hanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuunii wuxuu yidhi ana anigu ibnu jala anigu ina jalaan ahay in laysbartaa feecane anigu ina jele aan ahay alladii yajli lumuur kii arimaha faydi jiray arimaha isku xiran kii kala furi jiray faydi jiray ninkaas wiilkiisii aan ahay waa fana wadallaacu hanaaya buuraha kii koridda badnaa kii buuraha koridda badnaa ah, faniyada waxaa la yidhahdaa wadada buurta marta wadada buurta ku taalla waxaa la yidhahdaa haniya hanaaya ah, waa jamcu haniya haniyadu waa caqabada marka aniga kii buuraha koridda badnaa arrimaha culculus ninkii geli jiray ula jeeda kaasaan ahay uu leeyahy marka wadallaacu iyo wadallaaci a bannaan wadalaacu haddii la yidhaha canaa ah weeye kii buuraha koridda badnaa wadalaaci haddii la yidhahdana kii buuraha koridda badnaa wiilkoodiiyaan ahay wey oo jalay ku cadfanta markaas ana aniga ibnu jalaan ah wadalaaci hanaaya wabni dalaaci hanaayaan ahay markaas wey wadalaacu thanaayaana anaab ah kii buuraha koridda badnaa wey buurahana maanta wuxuu la jeedaa arrimaha cadadag oo dadku ka baqaan ninkii geli jirayaan ahay wey ee banaanka soo dhigi jiray arrin warkooda mataa adaci lcimaama markaan cimaamada dhigo cimaamadan wuxuu la jeedaa cimaamatulxarbi ha cimaamada xarbada markaan xagga dhigo tacrifu markaasaad igara doontaan adana hadda garayn marka maxalushaahidka laga rabaa waxay tahay adac waa ficlu shardi tacrifuuna waa jawaab shardi adac waxau ficil mudaaric saxulaakiraho jismi waa la jasmiyey calaamatu jasmiyna waa sukuun iltiqaa saakirayn weeye kasrada tacrifuunanii ay aheedoo afcaal khamsa aheed waa la jasmiyey jawaab jawaab shardigii calaamad jasmihina waa xadfu nuun ilaa nuunta meesha hadda ku taala waa nuunulwiqaayadii waa nuunulwiqaayadii wa ayaana ayaana weeye ayaana wadalika mithaalkii ka qowlihi ka qowlihi shaacirka qowlkiisii oo kale weeye ka qowlihi shaacirka qowlkiisii oo kale weeye oo uu yidhi ayaana ma tacdil bihi riixu tanzili beytka satrigiisu wuxuu ahaa idinacjatu lcajfaau kaanat biqafratin fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili idinacjatu idaa kaanat inacjatu sabeentii hadday ahaato idaha midda dhadigaa intaysan weli wax dhalin oo ayna weynaato xoogaa waana weyntahay welina wax ma dhalan wax ma curan markaasoo kale wey nacjadu waa lax yar wey oon weli wax aan wax dhalin de si loo fahamsiiyo reer magaalka yaa la rabaa inay fahmaan marka neefka ilaha maaragtay qaybta dhadigaa marka aysan weli curan oo aysan weli wax dhalin markaas weeye sabeen markaasaa la yidhahda waa lax aan weli wax dhalin wey idaa kaanat inacjatu idaa ka idaa najatu cabdikarim hmm, idaa najatu waa mubtado ka dhigano maxaan kaana usoo qadarayna adaatu shardi iyo ma israacan iyo ism maba isku xigsadaanba maba isku xigsadaanba idaa kaanat inaxjatu sabeentii hadday ahaato sabeentii alcajfaa oo weyda aheed midda caatada wey midda caatada idaa kaanat inaxjatu sabeentii hadday ahaato sabeentii alcajfaa ee weyda aheed weyda ama caatada kaanad markay ahaato sabeentaasu biqafratin meel bahgooyaa oon xidna joogin fa ayaana maa zaman alla tacdil ay leexato bihi ay fiihi zamanka dhexdiisa ariixu dabaysha tanzili waa ay dege ah. idaa kaanat inacjatu sabeentii sabeentii alcajfaawi oo weyda aheed oo caatada aheed kaanad markay ahaato biqafratin dhul bahgooyaa fa ayaana maa waqti alla waqtigii tacdil ay leexato bihi ay fiihi zamanka dhexdiisa ariixu dabaysha tanzili waa ay degaydaa waxaysu ma wey maxalushaahidku waxa weyn tacdil ayaana tacdil iyo tanzil marka tanzili waxaa loo leeyahay gabaygaa ku socdaa li li uu ku socdaa oo gabayga dartiisa loo kasriya ficilku waa jasmise waa jawaab shardigii hmm, ficlu shardigina waa tacdil waxayuma ka qowli shaacirka qowlkiisii oo kale weeye ou yidhi xayumaa waqti alla waqtigii xayu maxaan ku niqinay darfu zamaan darf makaanaan ku niqinay soo wuxuu leeyahay maanta waa darfu zamaan meeshaan gabaygaan markay ku jirto waa darfu zamaan aad tii aad tiqiinay darf makaana xayf lagu yaqaan sida haalibka waa saas marka maanta waxa loo adeegsaday darfu zamaan ku leeyahy maxamed muxidiin miya mase maya waaba sajaaciga sajaaciga waa saas sajaaciga wey waxa dhaha sax maxamed muxidiinna sidoo kale u labaduba siday leeyihi labaduba saasay leeyihi darfu zamaan wey maanta xayfulnada waa xays oo darfu zamaan loo adeegsado zamanku dhacay xayumaa waqti alla waqtigii tastaqiim aad toosnaato yuqadir laka llaahu ilaahay wuu kuu qadaraa najaaxan guul guushaasoo fii kaabiri asmaani fii kaabiri lasmaani waqtiyaalka mustaqbalka oo soo socay dhexdiisa ahaatay xasan xayumaa waqti alla waqtigii waqti alla waqtigii macnahaas xuluya waqti kasta xayta ha cumuumaha ku jira ha cumuumkiyaa ku jira meesha naxwada iyo usuulkiyaa laysku wadaa ha labadoodayaa laysku dabaqa cumuumaa ku jira waqti kasta wey maaha waqti gaara waqtigii dhan ay camimaydaa xayumaa waqti alla waqtigii tastaqim aada toosnaato waqtigay rabto ha ahaato waqtigii adigu aada toosnaato dariiqa mustaqiimka ku dhacdo yuqadir laka allaahu ilaaha kuu qadara najaaxan guul fii qaadiri asmaaniba waxaa kugu banaana jaaxan ka sife lana jumala wa shiba ljumali liana aljumala wa shiba ljumali bacda nakiraati sifaat dhe najaaxan guulguushaasoo fii qaadiri lasmaani waqtiyaalka mustaqbalkaa soo socda dhexdiisa ahaaday ama tacaluji yuqadir laka allahu alla kuu qadaraa najaaxan guul fii qaadiri asmaani yuu kuu qadaraa dheh wax maanico diidaya ma leh maxamu shaahidku maanta waxay tahay xayfu ma ayaa ismu shardi ah laba ficilay jasmidoo ficlu shardi waxaa tastaqim waa ficil saxiixa sukuunkaasa lagu jasmiye oon waxba la xiriirsan yuqadirna waa jawaabu shardiga waa ficil saxiixulaakira oon waxba la xiriirsan sukuuna lagu jasmiye wa idmaac wadalika mithaalkii ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi wa inaka adiga idmaa ta'ti haddaad la timaado maladiikii anta adiga aaminun mid amraya aad tahay bihi maaga tulfi waxaad ogaaneen man qofkii ta'muru mid amraaya aad tahay iyaahu manka aatiyan mid la imaanaya inuu yahay fiiri beytka icraabtiisa wa inaka adiga idmaa waa xarfu shardigaad leedahay cala lasaxi tii khilaafku ku jiray idma wa waxaad leedahay waa xarfu shardi cala lasaxi ta'ti waa ficlu shardigii waa la jasmiyo waa ficil muctal aaqil ah calaam jasmihi waa xadfu xarfi lcila idma tati haddaad la timaado maa waa mafcuul bihigii tati anta aamirun bihi jumladaasuna waa maada siladeedii anta oo mubtada iyo aamiruna khabara iyo bihi jaarmajhuurka oo xaydkii tulfi waa jawaabu shardigii waa ficil muqtal aakirehe xadfu xarfi cila lagu jasmiyey tulfi waad ogaane laba mafcuule qaadane tulfi tajid waad ogaane waay waad ogaane hadda loola jeedaa inahum alfow aabbahum daaliin aabayaalkood waxay ogaadeen inay badiisnaayeen amase waxa weeyaan tulfi waad hele oo wajada haddii laga dhigo hal mafcuulay qaadee kan labaad waa in la xaaleeya noqey marka tulfi waxaad hele man qofkii ta'muru aada amraydo iyaahu manka aatiyan xaal uu yahay midkii la imaanaya waa xaalayne daad bimacnaa wajada ka ka dhigto waa xaalayne marka tulfi waa jawaab shardigii oo xadfa rafcin la way calama jasmiis marka fiiri tulfi mafcuul awelka awey ah waa manta iyaahudana ficilka ka dambeeya taamur soo socota mafcuulkeedi waa iyaahudan oo manta ku xigta ta'muruda mafcuulkeedi waa haddii marka tulfi aad cilmi ka laqbaydo mafcuul haaniga awey ah aatiyan haddaad bimacnaa wajada ka dhigtana aw xaaladii aatiyan aatiyanta saas u garo wa anna anna weeye wadalika mihaalkii ka qowlihi waa shaacirka hadalkiisii oo kale oo yidhi faasbaxta niyaho waxaad noqotay annaa makaan alla makaankii ta'tihaa qabiiladaas aad ugu timaaddo tastajir bihaa aad badbaado ka dalabto tajid waxaad helaydaa xadaban xaabo jazalan waa weyn iyo wanaaran dabkoota ajajan hurayo holxaye waxaa weyaan qabiil qabiilkiisii faanina wuxuu ku faanina deeqsinimo wacdaray dhigteen u leeya xagga deeqsinimada daad adoo nafa u timaaddo oo tira war naf iga daya war naf iga daya magaalada ma ku dhalto adiga wax magaalada ku dhashay ku dhashay magaalada yuusuf ku dhashay war iga day haddaan ku idha hayta hariya waa ninkan <laughs> qofka caqli badan mi hadduu ku dhashay magal ku dhashay waa waa laga naf iga day ha waa saas wax isii waayo qof tacbaan waar wax isii wey naf iga day hmm. fa fa asbaxta marka qabiilu faanina wuxuu ku faanina deeqsinimo wuxuu leeyahay haddaad tiraa waxisiiya waxaaba iska diyaarsadeeno dab weyn qoryo waaweyn dab saareen aad digsida iska saarantaa qaqaqaqac marta um soo dhaxaa laysla sakada dhexe maba aasaanu leey dabkoodu ma demo waan carabtu sida ahan mo carabta deeqsinimo waxay dhigteen meesha maarata wadooyinka soomaalidu waa ka guureen kuwooda buqolada wadada ma agdan waxay tiren marti nafta kaa qaade caawar mid socdaa kuu soo guura marka war wadada naga fogeyn kuwa buqolada carabtu waxay leeyihin war wada ii buurta korkeedu dab ka shidana marka ah, wuxuu le martigu ha soo raaca dabkaas qaaqaaqaaqaaqa markaas waa soo dhaca geelu qalan hashu qalan rati arigu qalan geelu xataa waa qalan carabta carabta deeqsinimo iyo geesinimo labadaasi caan ku yihi marka qabiiladiisiiu faanin aho iska faana carabkan wuxuu yidhi fasbaxta niyaho waxaad ahaatay ku yidhi anna makaan alla makaankii ta'tihaa qabiilada aad ugu timaado ka bedelo tastajir bihaa aada badbaado ka dalabto tajid waxaad helaydaa hadaban xaabo qoryaha la shito wey xabana jazalan waaweyn oo waaweyn oo dabka cawran iska shidan iska shidan iyo wanaaran dabta ajajan oo holcayda iska horayda oo walac walac walac iska leh macnushaahidku waxay tahay annaa ayaa ismu shardi ah waa darfu makaan ta'ti waa ficlu shardigii waa la jasmiyo xadfo xarf cilaa lagu jasmiyey tastajir waxaa laga bedelaa da ayaa laga bedelaa ayada saasa in loo jasmiyey laakiin jawaab shardigii tajid waa ayadana waa jawaab shardi waa ficl saxulaakira oon waxba la xidhiidsano sukuunkaasaa lagu jasmiyey wuxuu ku yidhi shiiku fa haadihi midaanu aladawaatu fiir hadda maanta fa haadihi waa mubtada aladawaatu waa khabar awel maxaan soo niri ya in laga bedelo in laga sifeeyo in lagu bayaaniyo awel qaacidadaasaan haysan waxaa nidhi isim kastoo alle oo ismushaare ka dambeyn saddexa kugu banaan bedel iyo bayaan iyo nacam marar kaleeta laakiin badan waxaa soo aroora iyagana in khabarba laga dhigaba ta ismushaaraha laga dhigo ismushaaraha inta laga dhigo mubtade in khabar laga dhigtaba fa haadihi midaanu aladawaatu tanaaba ka midaba ah. adawaadkii weeye mhm. adawaadkii weeye alladii adawaada tajsimu jasminayda ficlayni laba ficil wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alawalu ficilka horeeya minhumaa labada ficil xaale uu ka mid yahay awalkood shaardan shardiga lagu magacaabaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athani ficilka labeeya jawaaban jawaab iyo wa jazaan jaze a lagu magacaabaa mise jazaan wa jawaaban labada labaday u kala dhigaan nusqooyinkuy waana isku meeshiiy wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athani ficilka labeeya jazaan wa jawaaban nusqooyinka gabar saasay udhigaan nusqooyinka gabar waxay udhigaan jawaaban wa jazaan waa islaalka marka ficilka hore ficlu shadyaa la yihahda ficilka dambena jawaab iyo jaza la yihahda jawaab iyo jaza la yidhaahdaa maxaa yeele waxaa jaza loo leeyahay midka taaniga ah awelku ku dul dhisan yahy sida jazuhu ficilka ugu dhisan yahy ah. sida jazuhu ficilka ugu dhisan yahy saasoo kale ugu dhisan yahy man yaqum aqum macahu man yacmal suuan yujza bihi yujza bihi sow camalka kuma dul dhisno jazahan sow qofku inuu camal sameeyo maaha markaasaa jaze la hela sidaas ugu dul dhisay markaa jawaab shardigu ficil shardigu ku dul dhisan hoos hmm. fiiriya maxamed muxidiin cabdilxamiid muxuu sheegaya iclam ogow ana adawaatu shardiga lixda cashar koob iyo tobanka almadkuurata ee lasoo sheegay tan qasim ilaa arbacati aqsaamin u qaybsameen alawalu kan ugu horeeya ma shay wey huwa xarfun xarafa biitifaaqi jamiici nuxaati naxweelada dhan ay isku waafaqsan waa xaraf qaybtaas wahuwa qismiga xarafka in weeye mid midka labaad ma shay wey huwa mukhtalafun fii laysku khilaafay waraajixu kownu xarfa qowlka sawaabkaana waa inu xaraf yahay wahuwa itma weeye wathaalithu qismiga saddexeeya maa shay wey huwa mukhtalafun fii laysku khilaafay waraajixu qowlka raajixa annahu ismun inuu yahay wahuwa mahma weeye waraabicu mid ka afreeya maa shay weeye huwa ismun isma biitifaaqi nuxaat wahuwa albaaqi wey wahuwa albaaqi weeye intaas waa la fahmay soo maa wuu ka dabamariyey uma iclam ogow ana maa shay huwa ismun ism ah sawaaun waa isku mid ah kaana ahaaye mid laysku waafaqsan yahay cala ismnimadiisa am mukhtalafan fiiha ama isimnimada mid laysku khilaafsan yahay imaa an yadulla inuu ku tuso calaa darfin naxwu ayna wa mataa wa ayaana wa xayuma wa ana iyo inuu yidhahdo soo maahayn fa huwa inta darafka ama darfu makaan ha noqoto ama darfu zamaan ha noqoto darfu makaan ha noqoto sida ayna iyo xayu iyo ana iyo ama darfu zamaan ha noqoto sida mataa iyo ayaana fa huwa qismigaasu fii maxali nasbin kordhig maxalkiis weeye calaa darfiyatiyaa lagu nasbina wa mutacalaquhu meesha uu ku tacalluqaana ficlu shardi weeye walamaa an yadulla calaa xadain wadalika yutasawaru naxwu ayun wa fii ma لأنa أya بxaسب ma تضاaف إلyهi وhiy qad تضاaف إلى msdri نaحو أya drبi تdrب أdrب ولأنa ma mوضوعaة لma laa yعqل وqad ykun ma laa yعqل xadثا wuxuu yidhi إma أn ydula عalىa ضرفin waa ko وإma أn ydula عalىa xadaثina laga rabaa meeshaas وإma أn ydula عalىa xadaثin meeshaas فiiriy وإma أn ydula عalىa xadaثin aad leedahay saas weeye xaraf jaban jirina ma kiciyo waaya waima an yadulla calaa xadain xadad inuu tuso ima an yadulla calaa darfin ko waima an yadulla calaa xadain wadalika xadadka waxaa laga suuray karaa waa labu ku yiri waxaa xadadku dhici kara oo mafcuul mudlaq noqda waa labo waa labadee wadalika xadadkaas yutasawaru waa la suuraysan karaa naxwu ayin iyo wafi ma labadaasaa laga suuraysan karaa sababta looga suuraysaa waxay tahay sababta looga sugaysaa waxay tahay lianna ayan ayan bixasabi maa tudaafu ilayh wixii loo idaafeeyaba noqota iyada haddii yacqil loo idaafeeyo haddii malaa yacqil loo idaafeeyo haddii darfu zamaan loo idaafeeyo haddii darfu makaan loo idaafeeyo haddii xadas loo idaafeyo wixii loo idaafeeye noqon iyadu wixii loo idaafeeye noqone wahiya ayunta qad tudaafu in loo idaafeeya la arka ilaa masderi naxwu aya dabin garaac cid kastoo tadrib aad garaacdo atrib waa garaaca weli ana maa maadana mawduucatun waxa loo dejiyey limaa shay laa yacqilu aan wax garanayn waqad yakuunu inuu noqdaana la arkaa maa shayga laa yacqilu aan wax garanayn xadaan waqad qaala almucrimuuna waxay yidhaahdeen fii qowlihi tacaala maa nansakh min aayatin ana taqdiira waxay tahay aya naskin maa naski alla naskigii nansaq aan nasaqno min aayatin aayadaha yidhaha masder ayba ku rideenba masder ayba ku rideen ana taqdiira aya naski nansaq wey wahiya xiinaidin xaaladaas mafcuulu mulaq weeye halkaas marka maxaan maraynaa laba qaybood wixii daraf ku tusa darafnimay ku nisbisan yihin wixii xadaf ku tusana mafcuulu mulaqnimay ku nisbisan yihin waayo fain lam tadulla ladaatu haddaysan ku tusin calaa darfin daraf walaa xadain xadad fa imaa an yakuuna inuu noqdo aladii ficilka bacdaha ka dambeeya ficlan ficilkoo laaziman laazim ah wa imaa an yakuuna inuu noqdo ficlan ficilkoo mutacadiyan mutacadiya fain kaana ladii ficilki haduu yahay bacdaha gadaalkeeda ku sugan ficlan laaziman naxwu man yakruj qofkii baxa akruj macahu faladaatu adaatu shardigii xiina idin xaaladaas fii maxali rafcin mubtada wey wain kaana hadduu ahdo maa ficilka bacdaha gadaalkeeda ku sugnaada ficlan mutacadiyan kala qaad marka walam yastawfi uusanna oobsan mafcuulo naxwu man tukhaasim qofkaad la muranto ukhaasim anna waa la murmaa faladaatu xiina idin xaaladaas fii maxali nasbin mafcuul bih weeye mafcuulkoodii ficli shardi u sugnaaday wain istawfaa hadduu oobsado ficilka ka dambeeya mafcuula mafcuulkiisi naxwu man tukhaasimu qofkaad la doonto la doodo ukhaasimu waa la doodaa fa huwa min baabi lishtiqaal wey baablishtiqaal wey waan noo socdaa marka mubtadad ka dhigan kartaa wa macnaa dalikaas macnihiisa wuxuu yahay haddaan ku yihi waa baablishtiqaal annahu shani yajuusu waxaa banaan ixraabu isimkaas la wayajuusu waxaa banaan xraabu in la xraabo mafcuula bihi mafcuulkoo lificlin maxduufin u sugnaaday ficilkoo yufasiru u fasira almadkuuru midka la sheegay faljumlatu bacda laa maxa lahaa mufasira intaas berri waa in laga soo baxo korka war cad soo maa intaas intaas wax cad mata oo la fahmo laguma fahmo haye hadda kusoo celi kartaa hadda haye kor korka uga soo celi a xaraf ah ayaga maxal ma o wixii oo ism hadda shardiga inta asmaada oo sagaalkaa darfu zamaan qayb tuse iyo qayb darf makaan tuse qofkaas darafnibay ku nasbisan yihiin weligoodba inay xadad tusiyaan iyo inaysan tusin xadad waxa laga suuray karaana maa iyo ayun waayo see looga suuraynaa labadooda ayun wixii loo idaafeey noqota haddii marka masder loo idaafeey masderay noqeen maada ma laa yacqilen ma marka gabal waa noqon karaa xadda ko labadaas wixii noqda mafcuul muduqnimay ku nasbisan yihiin wixii ka soo hara waxa loo qaybina ficilka ka dambeeya inuu laasim yahay iyo ficil ka dambeeya inuu mucaddo yahay haduu laasim yahay waa mubtade ismu shardigu ficilka ka dambeeya jumladaasaa khabaar ah hadduu mucaddo yahay inuu mafcuulkiisii qaatay iyo inuusan qaadana loo kala fiirina hadduu mafcuulkii qaatay waxa uu caynoobaye mubtadamimo hmm. maya saas mausan maxamed muxidiin baabulishtiqaal weeye uu yidhi hadduusan qaadan mafcuulkii mafcuulkeedu caynooba baabulishtiqaal weeye waxaa loola jeedaa hmm. isimkaas waxaa ku banaan in laga dhigo ha mubtada in laga dhigo jumlada dambena khabar laga dhigo lificlin maxduufin maaha ficilkan kan waaba qaatay mafcuulkiisi moogtaha min maxduufa in looga dhigo jumlada dambayna mufasira laa maxala lahaa min alicraabi jumlaan maxal ahaynna toddobaana waa soo qaadana iyada maxamedkan kusoo qaadan muwasilu dulaabaa lagu soo qaatay jumlo meel kale baa la aadina iyada waa yahay warkaasuna war faa badan waa so war cad maaha ah, iska sii maxamed muxidiin halkaas kuugu dhigay wa idaa lam taslux haddaysan u suuban aljumlatu jumlada jumlada alwaaqicatu dhacday jawaaban xaalo ay tahay sideedaba waqaca maadada ah waqaca yaqacu waaqic wuquu maadadaas meeshaad ku aragta isimka mansuubka ka dambe iska xaaleeda qaacidabaa ka dhiga shee abdullahi madoobe laga soo guuriyey iska dhig waayo abdullahi madoobe aa laga soo guuriyey waay waayahay cilmiga barakadiisa waa in loo tiiriyaale ciddii laga soo naqliyo mogta markaasuu baraka yeelaa saad iska sheegato loo qaato inaad adigu cilmigan soo saarto cabqari iska tahay ebru noqo barakadaa laga siiba waayahay waxaa kaleeto sheegu dhihi halkaan ixraabkan ina ku banaan taho in waqacada laga dhigo bimacnaa saara in laga dhigo oo le riwaayadaha lam tasbix iljumlatu haddaysan suuban jumlada alwaaqicatu ahaatay hiya jumladu jawaaban bimacnaa saara laga dhigo lian taqaca inay dhacdo bacda adaati shardi haddays u suuban ir halkan waxaa laga hadlaa jawaabu shardiga masale ku tacalluqda bis jawaabu shardiga masale ku tacalluqdaa laga hadla jawaabu shardigii hadduusan daatu shardiga la xiriirsan karin ah, hadduusan la xiriirsan karin waajib waxaa fa in lagu daro marka ama ogta adaadka inuu asagu la xiriirsadaa jawaab shardi lamaba xiriirsado laakiin macnaha waxaa loola jeeda haddii inta laga daayo jawaabnimada ficlo shardi laga dhigi laha la xiriirsan karo ah, ma ogtahay adaatu shardiga jawaabka lama xiriirsado yaa la xiriirsana adaadka yaa la xiriirsada ficlu shardiga ficlu shardigaa la xiriirsada laakiin waxaa loola jeedaa macnaha hadii ficlu shardi laga dhigi lahaa jawaabkan masala kan laga daayo jawaabnimada haduusan noqon karin haduusan noqon karin infa lala xariiriya waajiba markaas waa toddobadii jumlo taqinay wa idaa lam taslux iljumlatu jumladu haddaysan u suuban jumlada alwaaqicatu dhacday jawaaban xaalay tahay lian taqaca inay dhacdo bada taati shardi wajaba waxaa waajibaya ikhtiraamuha la xiriirsashadeeda bilfa ay la xiriirsato wadalika cadamu salaaxiyat اljumlati liqtiraani اladaati dhe wadalika intaasaa lagu ishaara wadalika cadamu salaaxiyati اljumlati liqtiraani اladaati wadalika cadamu salaaxiyati اljumlati liqtiraani اladaati jumlada inay u suubato weynta la waayo inay adaatu shardi la xiriirsato haabitu waa sugnaana idaadaanad khabar caadiya ka dhiganta daraf ka dhigto idaa waqtigii uu sugnaana kaanat iljumlatu ay ahaato ismiyatan wadalika cadamu salaaxiyati اljumlati liqtiraani اladaati aaladda la xiriirsigeeda jumladu inay u suubato weynta la waayo marka la weynaa haabitu waa sugnaanaa idaa waqtigii uu sugnaana kaanat iljumlatu jumladu ay ahaato ismiyatan jumladu markay ismiya tahay markaas way markuu sugnaana adaatu shardi waa nagii sheegnay jumla ismiya kama daba marto ha kama daba marto kama daba marto adaatu shardi jumla is ism marfuuc maba ka daba mari kara ismba kama lama xayiirsado ismaba la xayiirsado adaatu shardi waa in ficil ka dambeeya marka haddayba jawaabkii ay noqotay jumla ismiya lama xariirsan karta leed adaatu shardi ow amase ficliyatan ficliye inay ahaato o waxaad tidhahdaa idaa kaanat iljumlatu ismiyatan hadday ahaato ow ficliyatan jumla ficliya waa inay ahaato ficliyadaasoo ficluhaa ficilkeedu dalabiyun mid dalab loo nisbeeyey uu yahay mid dalab loo nisbeeyey ayuu ahaa mid dalab loo nisbeeyey uu yahay marka dalab waa intaad soo martay faa sideedi aad soo martay dalab dalab ku laabamayda murwanha wadcu wasal halkaas ajruubiyeed aadeeda ajruubi le lagugu soo dabdiyey marka waa sideedi oo aad nawaasibta kusoo dhex martay oo yahay dalabiyun yahay ficilku ow amase jaamidun ficilku jaamid uu yahay jawaabkee wuxuu noqday jumla ficliya oo ficilkeedu jaamid uu yahay sida laysa oo kaleeto casaa oo kaleeto uu noqday sida laysa oo kaleeto sida casaa oo kale uu noqday ah, kuwaasuu noqday ow amase manfiyun ku la anfiyey uu ahaaday ah, ficil la anfiyey bilan lan lagu anfiyey nafyi o dhan lama rabo lan a ah lagu anfiyey waa hadduu mudaaric yahay hmm wa hadduu mudaaric yahy mudaaric meel ahayn lan ma gasho o amase ma aa lagu anfiyey in kaana mudaarican aw maadiyan labadaba noqon kara maada labadaba waa gashaa iyadu mudaaricna waa noqon karaa maadina waa noqon karaa labadaba waa noqon kara marka in ma lagu anfiyey eh, ma in lagu anfiyey o amase maqruuru mid lala xiriiriyey uu yahay biqad qad mid lala xiriiriyey ah, ficilka maadiya markaas ficilkiya maadiya in kaana alficlu maadiyan de ficilka maadiya oo amase xarfi tanfiisin bixarfi tanfiisina lala xiriiriyey xarfu tanfiis haddee ficilkia markaas mudaarica ah, ila waa siniya sofe eh. ah, siniya sofa waa xarfu tanfiis siniya sofana mudaaric dhisay galaan marka waa mudaaric markaana toddobadi waa taasa fiiri ismiye inay noqoto jumladu inay noqoto ficliyo ficilkeedu yahay dalabi inuu noqdo ficliyo ficilkeedu jaamid yahay inay noqoto ficliyo lan lagu anfiyey inay noqoto ficliye maal lagu anfiyey inay noqoto ficliye qad lala xiriiriyey inay noqoto ficliye xarfu tanfiis lala xiriiriyey waa toddobo toddobaas hadday jawaab shardi noqdaan waajib waxaa faa-il lala xiriiriyo beydka hoose ayaa lagu dabdiyaa ismiyatun dalabiyatun wa bijaamidin wa bima wa qad wa bilan wa bitanfiis beydkaasaa toddobadii lagu dabdiya ma jeedo beydkaasaa la iska xifdiyaa ismiyatun koo dalabiyatun labo wa bijaamidin saddex wa bima afar wa qad wa bilan lix wa bitanfiis toddobadaas le halkaas ka xifdina toddobadaas wey toddobadaas weeye wadalika cadamu salaaxiyati ljumlati jumlada usuubashadeeda weynta la waayo liqtiraami ladaati ay la xiriirsataa haabitun haabitun waa sugnaana cadamu salaaxiyadaas idaa waqtigii u sugnaana kaanat iljumlatu jumlada jawaabka dhacday ay ahaato ismiyatan ismiye ay ow ficliyatan ama ficliye ay ahaato ficliyadaasoo ficl waa ficilkeedu dalabiyun uu yahay ow amase jaamidun mid jaamid ou yahay waa dalabi hadii lagu yihi waa amarkii waa nahyigii waa cardigii waa taxdiidkii waa istifhaamtii waa sideedii dalabka ahay ow jaamidun ama jaamid uu yahay sida layse iyo casaa oo kaleeto uu noqday ow manfiyun ku la uu yahay bilan in kaana mudaarican waa hadduu mudaaric yahay o amase ma ayaa lagu anfiyey in kaana mudaarican o maadiyan labadaba waa lagu anfi karaahe o maqruunun biqad ayaa lala xariiriyey in kaana ma in kaana maadiyan dhe waa hadduu maadi yahay markaane o xarfa tan ow xarfi tanfiisin xarfu tanfiisa lala xariiriyey in kaana mudaarican todobadaas wey wadaalika mihaalkii naxwu qowlii waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeyaa amhilada marka fiiri alamhilatu calaa lafin wa nashrin muratabin hmm alأwl lilأwl wاثaaniy lثaani wاثaaliث lثaaliث wاraabic liraabic wاlkhaamis lilkhaamis wاsaadis lisaadis wاsaabic lisaabic saas u wadaa marka lafyi iyo nashir muratabuu ku wadaa lafyi waa maxay duuduub markoodha mumaelkii toddobadiiu sheegay nashrina waa maxay waa kala bixin miaaladiiu toddobadii keenay haddana tartiibkaasay ku socdaan muratab maxaa loola jeedaa miaalka ugu horeeya toddobada jumlatii ugu horreeya iskale miaalka labaadna kii ku xigay misaalka saddexaadna kii ku xigay marka fiiri maxaa ugu horeeyey jumla ismiya soo maahan misaalka koobaadu leeyahy maxaa ku xigay ficliye ficilkeedu yahay dalabi misaalka labaaduu leeyay maxaa ku xigay ficliye ficilkeedu yahay jaamid kan saddexaaduu leeyay maxaa ku xigay ficliye oo lan lagu afiyey kan afraadu iska leey misaalka afraad maxaa ku xigay ficliye maal lagu afiyey misaalka shanaaduu leeyay maxaa ku xigay ficliye oo qad lala xiriiriyey misaalka lixaaduu leeyay maxaa ku xigay ficliye xarfu tanfiis galay miaalka toddobaad u leeyay alwalu lilwali wthani lthani wthaali lthaali wraabic liraabic wlkhamis lilkhamis wsaadis lisaadis wsaabic lisaabic dheh marka waxaad tidhahdaa alamhilatu calaa lafin wa nashrin muratabin dheh ah, duuduub iyo kala iyo faahfaahin oo tarkiiba wey ee iska sheeg sheeg maahan hamoodin hamoodin wuxuu ku yihi naxwu wadalika mihaalki naxwu qowli waa ilaahay hadalkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana wain yamsaska allah allah hadduu ku taabsiiyo bidurin dhib falaa kaashifa mid faydi karaa lahu uma sugnaanin ilaa huwa allah maahane wain yamsaska ha aayadda min ku laabtaa wain yamsaska allaahu allah hadduu ku bidurin dhib falaa kaashifa mid faydi karaa lahu liduri dhibka uma sugnaan ilaa huwa allah maahane cid kale uma sugnaan idinka dhegeysta iska dhegeysta iska dhegeysta haddii waxayna ka maqan yihin lakin haddaan qaldo waa in laigu baraarujiya sax hadda waa ii toosanta markaa soo ma aha qalad haddaad dareenta baraarujiya wain yamsaska allah allah hadduu ku taabsiiyo bidurin dhib falaa kaashifa mid foydi karaa lahu dhibka uma sugnaan ilaa huwa isaga maahan allahe wain yamsaska hadduu ilaah ku taabsiiyo bikhayrin khayr fa huwa ilaah qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba maxalushaahidka fiiri in yamsaska allaahu yamsas waa ficlu shardigii oo sukuunkaasaa lagu jasmiyey falaa kaashifa lahu jumladaas ismiyada ha noqotay jawaab shardigii laa kaashifa laa naafiye iyo isimkeedii iyo khabarkeedii jumla ismiya noqotay khala ficil lala xidhiidhiy haddana mid kaleta isla aayadii waa in yamsaska yamsas waa ficlu shardigii jawaab shardigii waxay noqotay huwa oo mubtadaa iyo qadirun oo khabara jumle ismiya ficil lala xidhiidhiy ka laba miaalaa noogu jirta waa haddaan midda horaana fiican ah, midda horaa fiican midda dambe waxaa dhici karta in lagu yihahdo fahuwa calaa kuli shay qadiru jawaab maba ma ahan raabido ee waa tacliil Ah, oo jawaabkii waa maxduuf oo waxay noqonaydaa wa in yamsaska hadduu ilaah ku taabsiiyo bikhayrin falaa raadda lifadlihi maxaa yeelay fo calaa kulli shayin qadiir ah, jumladana waaba tacliiliya ee jumladii jawaabkeedu waa maxduuf sababtoo ah hadduusan khayr ku taabsiinsa wax walba ma awoodo ha ah, maogtahay wax walba inuu awooda ma waxay ku xidhantay inuu adiga khayr ku taabsiiyo kuma xidhan ha jawaab maaha sababta culammadaba saasay uleeyihin waxay ku leeyihiin ilaahay khayr ku wax walba waa awoodaa hadduusan kayrku taabsin sa wax walba ma awoodo ha ma waxaad leedahay haduusan ani kayr taabsin ma awoodo inaad dhigi kartaa marka jawaab maaha waxaad leedahay wa in yamsaska bikayrin hadduu ilaahay kayr ku taabsiiyo falaa raadda lifadlih ilahay fadligiisa wax celi kara male cilee marka sababtaan loo celi karin fa huwa allah calaa kuli shayin qadiir wax walba awooda see loo celaa wuxuu ku saabsiyey marka waa tacliiliya jumlada dambe ee jawaabtii waa taasa falaa raadda lifadlih wey ayadana jumla ismi midaan soo qadarnay soo ma hmm. waa inaad dhemido sababtoo ah haddaad tidhaahdo jawaabkii weeye fahuwa calaa kulli shayin qadiirun waxaa lagu leeyahay mafhuumulmukhaalafadii fiiri hadduu de ilaahay qayr ku taabsiiyo wax walbuu awoodaa hadduusan ku taabsin marka mafhuum mukhaalafada waay noqeen hadduusan ku taabsiin wax walba awoodaa ka imaanay so qalad ma qalad cad wey mafhuumulmukhaalafada fiiri aw usul aw usul fiqi marka waxa weeyaan sidaas darteeda si aan saas loo dhihin waxaa leedahay jawaabkii waa maxduuf tahuna tacliil ah, waa tacliil waayo taasi waxay jumla ismiya maxaa ku xigay ficliyatun ficluha dalabiyun soo maahan qule nabiga suubano in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah allah kuwa jecel fattabicuuni isoo raaca ilaa afka sheegasha nabigaan jecelahay sala allahu alay w slam walbaa iska dhigi kara soo maaha meeshaan aayatun aayatlimtixaana la yidha qolananta sheegteen nabiga inay jecel yihin ilahay ku imtixaan la yidhi waa jecelyihin soo jacaylka waxaa lagu kala garana marka nabigu wax ku amro sala allahu calayh naftaaduna wax kale ay rabto haddaad naftaadu waxay rabtay raacdo been waay jacaylkaad sheegay haddaad laakiin wixii naftaadu diidaydi mar haddii nabigu amray sala allahu alay waa raaca aad tidhaahdo khalaas inaad nabiga jeceshaa caddaatay oo naftaada xataa isaga ka jecesha taasaa caddaatay aayatulibtilaa la ayatul imtixaan ah sheegteen inay nabiga jecelin kaas ilahay ku imtixaan waayo maxalushaahidku laakiin waa halkee maanta qul in kuntum tuxibuuna in kuntum intaa shardiyada wey kuntum waa ficlu shardigii fattabicuunii jumla dalabiyaa soo ma ah, jumla dalabiyaa dalabiyada hadda ficilkii wuxuu kuu miaaliyey amarka ah, amarka uu kuu miaaliyey laakiin toddobadii kalena waa la mid ila dalabku sideed waa soo maha waa la mid mudhihi jira shiiku hal miaala lagu siiyey intii kale inaad ku barato liana dakiya yanaalu bimihaalin waaxidin maa laa yu maa laa yutriku lgabiyu bialfi mihaalin udhi jir ah, liana dakiya qofka maskaxda leh ah, liana dakiya yanaalu bimihaalin waaxidin maa laa yutriku lgabiyu bialfi mihaalin ha hal mihaal a la siina qofka caqliga badan kun mihaal qofka doqonkaan wuxuusan ku fahmin ku fahma liana ah, liana dakiya yanaalu bimihaalin waaxidin maa laa yutriku lhabiyu bialfi mihaalin bialfi mihaalin kun mihaal wuxuusan ku garan karin midka nacaskaa oo doqonkaa a qofkan waxa weeyaan dakiga maskaxda badan uu ku garana ka haddii lagu mihaaliye amar waa inaad toddobadii kale fahamta oodan qabi noqon maalushaati markaa itabicuna amarkaasaa noqday faala la xidhiidiy laba jumla dalabiyaha in taranii in taranii aniga haddaad ii aragto ana aniga ah, in tarani hmm, in tarani haddaad ii aragto ana aniga aqala mid yar minka xaggaaga maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga caruurka fa casaa rabbi rabbigay wuxuu mudayah fiiri maxalushaahidka in tarani horta icraabta xaggeeda iska fiiri taraa labaa kuugu bannaan basariyo inaad ka dhigato haddaad basriyo ka dhigato anada tawkiidad ka dhige ah, tarani ilaa yadiyaa la xadif soo maahan ah, haddaad ka dhigto yadi yadiyaa la xadfay oo mafcuulka aheed yadi oo yaalmutakalim mafcuulka aheed aa ah, takfiif loo xadfay tarani ay aheed ya-daas la xadfay tawkiid utaad leeda anada damiirulfasli ma ahanad leedo sababtoo damiirulfasli halkuu dhacaa bayna almubtadi bayna almubtada'i walkhabari o amaa kaana asluhu mubtadaa ama wax asalkii mubtada ahayuu ka daba dhaca ama wax hadeerba mubtadaa marka haddaad basriyo ka dhigto haddee ficilka oo oo ra-aada basriyada mubtade maba qaadato ayadu mafcuul uma qaadato maba gashaba ma banaano damiir fasil marka inaad ka dhigto laakiin haddaad ka dhigto cilmiya ra-aada ood mafcuulu awal iyo mafcuulu haani siido mafcuulu awalku mubtadu asalkiisi anad waxay leedaha damiirufasl dhihi maydid tawkiid waa waa damiirufasl waxaasoo dhan waxaa ku dhigaysa jaaciga ka raaco si aad u fiican kuugu dhiga in tarani aniga haddaad ii aragto ana aniga aqala mid yar minka xaggaaga marka fiiri haddaad marka ra-aada ka dhigto cilmiyo waxaa leedahay mafcuul awelkii waa ya-da maxduufada aqalana mafcuul haanigi haddaad basriyo ka dhigtona mafcuul mafcuul hal mafcuulay qaadayr waana midka maxduufka aqalana waa xaalo aqalana waa xaalo oo waxaa idhahda intarani aniga haddaad aragto ana aniga aqalla xaala aan ahay mid yar minka xaggaaga maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga maalka fa casaa rabbi an yu'tiyani rabbigay mudan inuu siiye waxa ka qayr badan wax uu ku siiyey marka maxalusheedku halkee fa casaa rabbi jawaabkii maxaa noqday ficil jaamida oo casaa ficil lala xidhiidisa uma jeedid wamaa tafcalu wax alla waxaad samaydaan oo min khayrin khayr ah falan tudfaruuhu layni weysiin maayo waxaad khayr samaydaan la ini weysiin maayo waa helaydaan aakhiro maxalushaahidku waa halkee wamaa tafcalu tafcalu waa ficlu shardigii xadfunuuna lagu jasmiyo afcaal khamsadaas min khayrin oo khayr falan tugfaruuhu tugfaruuhu waa ficil mudaarica oo lan lagu anfiyey maadaama lan lagu anfiyey khalaas fa-a lala xadhiidiyy waa falan tugfaruuhu layni weysiin falan tugfaruuhu layni weysiin Mhm. falan yugfaru ma qiro jirtaa ayaduna waa qiro kale soo ma falan yugfaru waa qiro kale ahe eh, falan yugfaruhuna waa dhiga marka qiro kale haday waa isla halkii iraabkuna iraabkuna halkiiu noqona mhm. wamaa yafcal waxaysan kaliya macnaha la bedelaho qaybo laga dhiga wamaa afaa allahu calaa rasuulihi wamaa wax alla wixii afaa allaahu ilaahay soo celiyo wamaa shay alla shaygii afaa allaahu ilaahay uu soo celiyo calaa rasuuli rasuulkiisa uu soo celiyo minhum gaalada xaggoodana uu ka soo celiyo dhe famaa awjaftum idinka kuma aadnaan eriyinoo kuma aadnaan cayrin calayhi maaga korkiisa min khaylin fardo walaa rikaabin geelna kuma aadnaan cayrin wamaa afaa allaahu faa iyo hamse lasii geliyo markaasa lagu tacdisiyey faa waa noqday faa ila lfayfaai lidalab lfayi faidaa faaa lfayu faa gabadhaabaad la weydiiyey ninkaaga alkuu aada miyaan la yidhi mase walaalka alkuu aada milay weydiiyey markaasay tihi faa ila lfayfaai lidalabi lfayi faa wuxuu aaday ila lfayfaai banaanka lidalabi lfayi isagoo fay raadina faidaa faaa lfayu fayga markuu soo helo faa waa soo noqona فاء إلى الفيفاء للضلب الفيء فإذا فاء الفاء فيء فإذا فاء الفيء فاء marka faadu waa iska laazim iyado laakiin hamsaa la geliyey oo lagu taxadisiiyey hamsaa la geliyey oo lagu taxadisiiyey waay wamaa shay alla shaygii dhe marka ilaa maadu waa shardiye maada shardiyadaana adaatul cumuumkay ka mid a soo maaha wamaa shay alla shaygii afaa allahu ilaahay uu soo celiyo calaa rasuuli u soo celiyo minhum gaalada uu ka soo celiyo fay-a waxaa la yidhaha gaalada maalka iyadoon lala dagaalamin ay ka cararto de lagama hadlaayo fiiri gaal nabadgelyo adugu aad keentoo tiri kaalay shirkad waayo meeshaan deg meeshaan dahab iiga baar shirkad dhulkaas dhiso hadhow adiga inta mooryaan noqoto aad ka cayirsatay fay kaas maaha waa biliqo adaa keena mogta gaalka gaalka adugu nabadgelyada aad ku keentoo tiri meeshaan nabadgelyo ku inow hadhow hadda marku cararo adiga mooryaannimadaada ka cararo bilqaysiga labilqaysa xaram a fey maaha ha fey maaha fey waxaa la yidhahdaa gaalada muslimka dagaalku kala dhexeeyo wixii ay ka cararaan dagaal ay nagala dhexeeyey way birtan isku sidanay annagoonba waxba dagaalamin ay carareen hantidaas lama yidhahdo qaniimo fey a la yidhahdaa fey halkaa laga keenay macnaha maalka waxaa xaq u leh mu'miniinta hmm, maalka yaa xaq u leh mu'miniinta qul man xarama ziinat allahi alatii akraja lcibaadi maogtahay waxaa iskaba leba sideedaba nicamka ilaahay waxaa xaq uleh dadka ilaahay rumaysan a xaq uleh gaalka marka fiiri markuu ka cararay muslimiinta xaq uleh markaasaa waxaa laga dhigay hanti muslimku lahaa oo gaalku haystay oo ka soo laabatay xaq as kuwa maqnaa ooba ka yimid oo ka soo laabtay lagama dhigin waxay lahaayeen oo laga qaatay oo waxaa laga dhigay xaq ku maqnaa oo ka soo laabtay markaasaa ilahay yidhi fey marka waa wixii iyadoo inta muslimiinta ka cabsadaan ay ka cararaana la yidhahda aan xoog looga qaadan wixii xoog iyo fara cidila looga maroojiyana waa la yhaha qaniimo tabirta laysi saaro wixii inta adugu ammaan anta keentay aad adugu ka cayrsatana biliqa la yidhahda biliqo aa ah, la yidhahda hmm, ismala wamaa shay alla shaygii afaa allaahu ilaahay soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa ku soo celiyo minhum gaalada xaggeeda ka soo celiyo famaa awjaftum idinka ma aadnaan eriyin idinka ma aadnaan cayrin calayhi maagaas korkiisa min khayrin fardo walaa rikaabin geelna kuma aadnaan cayrin macnaha xoog idinku kuma aadnaan qabsan wey ah. sidaas darteeda sida qaniimadii loo qaybima nabigaas siduu raba u qaybina sala allahu alay wasalam ah, idinka ilaa qaniimo maaha qaniimo maahan waxa wey fay a la yidhahda fay a la yidhahda macalfeedka marka hadda waa halkay awjaftum ficilkaas awjaftum waa ficil maadi jawaab shardi dhacay maa lagu anfiyey mar haddii maa lagu anfiyey wa in fa lala xiriiriya awjaftum in yasriq haddii uu xaday ay yidhaahdeen in yasriq hadii uu xaday ay yidhahdeen banyamiin faqad saraqa waxaa xaday akhun walaal walaalkood lahu asaga u sugnaaday min qabl horay waa horu awal walaalkiisu xaday yidhahde ikhwatu yuusuf aha eh, ikhwatu yuusuf eh, waxay leeyihiin midka ay xadida ay ku tuhmayaan oo ay ku sheegayaan waa nabi yuusuf marka waxay leeyihiin mufasiriinta ilaaha oge awowgiis hooyadiis dhalay aa gaal aha oo sanab caabudi jiray sanamkiiu habeen ka xaday markaasu ka jijabshay tuugaday ku sheegaan waa intaa ma ahan hanti cid ka xaday awowgiis hooyadiis dhalay waa dee siday mufasiriinta u qorana de sanadkeeda ma haye kutubta tafsiirka sidoo ku taalla qisas waa ilaaha garana waxay leeyihiin awowgiis hooyadiis dhalay aa sanab caabudi jiray markaan waa nin muwaxida hataa caruurnimadii nabiyaa dhalay waa cunug nabi dhalay soo jeedid oo qayr iyo tawxiid ku barbaaray hataa intaan nabi laga dhigin uba wuxuu ahaa muumin toosan sanabkaanuu neccaaday awoogu iska caabuda habeenkii sabad l markuu markuu seexday uu ka xaday kaasuu gubayo jijabshay subaxdii hadduu soo kacay awoogii mabal ilaaha ilaahay sii dhamaad maqayin maxaa la tusaa inuusan wax tari karin saxaabadu hataa saasay yeeli jireen mogta saxaabada saasay yeeli jireen camar ibnu jamuux waa kii wiilkiisii saas yeeleen Ah, inta ka fujin waayeen waraabo iska daa dhagaxan wama geedkan waxma gale markaasuu walle tala uusan goyn inaanan qaadan waraaba markaasuu yidhi waraaba haddee geedkan xunkaa waxu tala goyna markaasuu yidhi geed yahay anna un tala uusan goyn qaadan bal ka fuji adugu ha la tashaday wiilashaydi yaroo saxaabada u yidhi wanimay talaa la rabaa baa laga fujilaya odagii geedkaani khalaas waxaa yidhaha lagu yaqaan iska da caal markuu seexdo aan qaadayno ceelkaas wasaqdaan ku ridayno habeenku markuu seexda inta qaadayna ceel wasaqa ku siiye subaxdii soo baxay war yaa ilaahaygii xala weeraray war waayo waxaa xala ilaahaygii weeraray si u raadaa u raadaa ceelkaanu ku dhex kala soo baxay waa dhaqay catar rumariyey meeshii u dhigay say habeenka dambe inta qaateen ceel kale ku riday subaxdii war waayo waxa rafaadka ku haya ilaaheenna oon habeen walba weerarka ku haya waa soo bixiyey meeshii u dhigay galabtii inta u yimid markuu seexaa yidhi anigu og ilaahayow inaanan garin cidda dhibka kugu hayo laan ogahay igama nabad galeen waa lais yaqaan inaan ilaahayga cidna ku xadgudbi karin isagaa waardiina fiiri ha laakiin garan mayo seefu inta garabka usuriyo qayr hadaad leedahay oo qeyr kugu jiro waa la ogta waxbaa galay qayr haddaad leedahay iska celi waxaa habeenka kusoo weeraraan anu habeenka waa hurdaa khalaas inta ka qaateen oo ey baktiyey soo qaadeen xari kula xidheenay ceel kula rideen subaxdii wuxuu u yimid ayagoo marna eyga baktiyi kor maraayo marna asay kor mara markaasuu ilaah qayrla haddaad tahay ey ceel kulama jirta inaga ilahna ma tiidi khalaas ilahiyu rumey allah ku rumey ka war waana shahiiday saxaabigaas shahaada ilaahay sii marka marka in la xado sanabkoo la jajabsho waa kayr moogta hadee ma ahan moogta cay in yasriq hadduu xaday ay yidhaahdeen banyaamiin faqad saraqa waxaa xaday aqun walaal walaalkoo lahu asaga usugnaaday min qabl hadda ka hor xaday yidhahden maxalushaadku waa halkee in yasriq waa ficlu shardigii jawaab shardigii xuu noqdeen faqad saraqa qad ayaa la xidhiidsatay facala gelsha waman yaqtul qofki waman yuqaatil qofkii dagaalamaa fii sabiililahi jidka alle litakuna kalimatlahi culya waay litakuna kalimatullaahi hiya alculya diinka alle inuu kor noqdo qofka u dagaalamaa fa yuqtal ha fa yuqtal oo la dilo waman yuqaatil qofka dagaalama fii sabiilillaahi oo fa yuqtal la dilo ku cadf waa cadafnimada lagu jasmiye kan oo yaqlib ama asagu adkaada cadafka lagu jasmiyey fa sawfa mar dambaan nu'tihi sii doona ajran ajarku cadiiman weyn waa kana jawaab shardigii nutiihi jawaab shardiga waa kaasa sawfa ayaa la xiriirsatay facla gelsha waaya wayajuusu waxaa banaan hadda toddobadii jumla waa dhamayda toddobadii miaal wayajuusu waxaa banaan fi ljumlati jumlada jumlada alismiyati ismka loo nisbeeyey an taktarina inay la xiriirsato biadaati biidaadhe idaa inay la xiriirsato biidaa idaa inay la xiriirsato idaada alfujaahiyati kadada loo nisbeeyey meeshii fadu ay ka geli laheed waxaa la dhigi karaa idaa fujaiya laakiin waa jumlada ismiyada kaliya wayajuusu waxaa banaan fi ljumlati jumlada jumlada alismiyati ismka loo nisbeeyey an taqtarina inay la xidhiidhsato bidaa alfujaiya wadalika mitaalkii ka qowlihi tacala ilahi qowlkiisa oo kale ilaa uu yidhi wain tusibhum hadday gaalada asiibto sayi-atun xaalad xun abaar gaajo cudur cabsi bimaa bisababi maa kii sababtiis qadamad ay ay diin gacmahooda macnaha duubtay shaqaysteena loola jeeda ee waxaa gacmaha loogu nisbeeyaa akaru acmaala gacmaha lagu sameeya ee dunuub ay shaqaysteena loola jeeda idaa isla markiiba hum gaaladu yaqnaduuna naxariista ilahay ka quusanaya macalushaadku waxay tahay hum yaqnaduuna julays miyaah jawaab noqotay hadda maanta fa lalama xiriirina idaa lala xiriiri fiiri idaa marka laakiin idaa marka lala xiriirina shuruuday leeda shuruuddaasu waaba shanba shantaba muwasilu dulaabaan kusoo qaadan war saas maaha shan shardi wey ah, shan shardi aan ku soo qaadano waa in jumladu ismiye tahay lixdii kale maya waa inay adaatu shardigu in tahay waa inaan inna oo xarfu tawkiida gelin waa inaysan darabiye ahayn waa inaan nafyu gelin shan shardi soo maa shantaas shardi ahe eh. markaa shanta waaba taas layska rabaa shanta shardi waa layska rabaa he ogow eh, shanta shardina isku dardaro waxaa dhici kartaba inaad meelaha ka heesho sajaaciga oo kale saddex shardiyuu kuu sheegaa midna hadda matnigaa kuugu daray hal mid hadday maqnaato fiirfiiri bal marka wa inamaa wax kale maahan lam uqayid anigu kuma qaydin fi lasli matniga idaa alfujaa-iya biljumlati ismiyati kuma qaydin waxaan ugu qaydi waayey liannaha idaa fujaa-iya laa tadkulu maba gelaydo ilaa calayha jumle ismiya maahani fa aqnaanii waa i deeqay daalika cadamu dukuulka inaysan gelayn can ilishtiraabi shardinta taasa iga deeqday cadamu dukuulka iga deeqay wallahu subxana wa tacala alam sal allah wslam baarak calaa nabiyina mxamed